alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii halaasat lusuul aynu gebagabadii joognay in sha allahu tacaalana maanta aynu dhammaynayno oo taarikhdu ay tahay koob iyo labaatankii bisha rajab kun afar boqol iyo lix iyo afartankii hijiriga ayaynu in sha allahu tacaala maanta khatimi doonnaa kitaabka mawduuca alxukm bikayri maa anzal allah kolley hadalkiisii waa yaro dheeraaday saas aawadeed inaan mawduuca hadda iska soo koobo oo aan markaa ka gudubno tafaasiisha kale loo baahdo wakhti kale ay noqoto baa koley ila quman mowduucu kolley markaa faahfaahin ziyaada ah waa u baahan yahay laakiin insha allahu majaalis kale ayay noqon doontaa wa fii hada alqadri kifaayatun in sha allah sheikhu waxau uhi raximah ullah waddaliilu qowluhu tacaala laa ikraha fi ddiini qad tabayana alrushdu min alghay faman yakfur bialtaaguuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka bialcurwati alwufqa la nfisaama laha laa ikraaha fi ddiin khasbid layskhasbaa kuma sugna diinka yacni waxaa loo jeedaa cidnaba diinka ha ku khasbina waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi ama waa diidmo macnuhuna wuxuu u dhacayaa nahyi buu u dhacaya macnuhu markuu nahyi u dhacaayo wuxuu noqonayaa nahyigu laa tukrihuu axadan fi ddiin cidnaba ha ku khasbina diinka qad tabayana arushdu min alghay xaqiiqee waa caddaaday alrushdu hanuunku min alghayi baadida waa ka caddaaday faman yakfur bialtaaguuti wa yu'min biاllaahi faqad istamsaka bialcurwati alwufqa faman yakfur ku kastoo gaalooba bitaaguuti taaguutka ka gaalooba waxaa allah sokadii la caabudaayo ka kufriya in la caabudo ka gaalooba wa yu'min billaahi allahna rumeeya faqad istamsaka xaqiiqee wuxuu qabsado ku dhegay bilcurwati guntintii alwusqaa adayga badnayd laa infisaama lahaa xaal guntintaa adag aan wax kala go'i u sugnayn wallaahu allah samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay laa ikraha fi ddiin bacdu cilmi waxay yidhaahdeen aayaddu waa cumuumun yuraadu biha alkhusuus lafdigeedu waa caam laakiin macnuhu khusuus buu u dhacayaa macno gaara ayuu macnuhu u dhacayaa oo waxaa laga tilmaamayaa ciddii ahluljiziye ah oo jizye ama gibir laga qaado diintaa ku khasbina cidda ahlujizyahayna waxa weeye waa ahlulkitaab waalmajuus waa qolyaha ahlu kitaabka yahuudda iyo nasaarada qolana waxay u nisbo sheegtaan kitaabkii towraadeed inay rumaysan yihiin oo haystaan qolana waxay u nisba sheegtaan kitaabkii injiileed alinjiil inay markaa rumaysan yihiin haystaan marka yahuud iyo nasaara hadday jizyadii aqbalaan islaamnimada lagu khasbi maaye waa la daynayaa kufrigooda iyo iskaga sugnaanayaan ee gibirkaa laga qaadayaa axkaamta muslimiintuna waa ku dareeraysa qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wa hum saakhiruun waxaa nasan aayadda loogu sheegay ahlu kitaabku markay jizyada aqbalaan in dagaalka laga daynaayo oo dagaalka waa lagu wadayaa xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun ilaa gibirka ay bixinayaan oo gacan ka dhiibayaan iyagoo dullaysan ay bixinayaan markay gibirka bixiyaan dagaalka waa laga daynayaa amaa bacda xataa yukhaalifuu maa qabla xataa waxaa xataa ka dambeeya waa ka duwanaanaya xukunkeedu waxaa xataada ka horreeya xataada waxa ka horreeya waxa la amray dagaalka in lagu wadaayo marka khaayo maadaama looga dhigay xataa yucdu ljizyata waxaa laga qaadanayaa markay jizyada bixiyaan in ilaah halkaa lagu ekaynayo dagaalka waxa ka horreeya oo markay jizyada bixiyaan laga joojinayo maaha mar layba iskala dagaalama macnuhu ma xataada ghaayada faa'iidaysaana yacni marka haddii xataada waxa ka horeeya ay caam yihiin oo xataada waxa ka dambeeya ay soo gudageli lahaayeen lowlaa aan xataadan la keeni lahayn waxay faa'iidaysaa takhsiis waa markaysagaa takhsiisun bilghaaya haayada in lagu khasisaayo ghaayada in lagu khasisaayo taasay faa'iidaynaysa waayo haddaan la odhan lahayn xataa yuctu ljizyata can yadin haddaan la odhan lahayn waxaa laga qaadan lahaa marleyba haddii iyo haddiiba hadday jizye bixiyaan iyo haddaynay bixinba haddii iyo haddiiba in lala dagaalamaayo laakiin maadaama laga reebay xataa yuctu ljizyata can yadin maadaama laga reebay waxaa laga qaadanaya markay jizyada bixiyaan in dagaalka laga joojinayo haakada majuuska injisya laga qaadayana xadiiska bukhaariga ku soo cumar ibnu khaaab eh, majuuska kama qaadin jisiyo ilaa cabdiraxmaan ibni cawf uu u sheegay ana nabiya sal allahu alayh wasalam akhadaha min majuusi hajar sida saxiixulbukhaariga ku sugan cabdiraxmaan ibni cawf baa u sheegay cumar oo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam majuuskii reer hajar meesha hajar la yidhaahdo ku sugnaa jizye waa ka qaaday majuuskuna waa nimanka dabka caabuda weeye waa dadka dabka caabuda ee labada khaaliq sheega annuuru waaldulma khaaliq lilkhayr wa khaaliq lishar kuwaasaa majuus la yidhaahdaa marka waxay yidhahdaan culammadu shibhu kitaab bay leeyihiin kitaab quman ma laakiin shabah baa ahlukitaabka ugu sugan sidaas aawadee axkaamaha qaarkood ahlukitaabka laga ilxaaqiyey waa xagga jizyada eh laakiin geesaha kale lagama ilxaaqin hadday markaa majuusku jizyada bixiyaan oo ogolaadaan axkaamta islaamku inay ku dareerto muslimiintu ay xukumaan oo xukunka muslimiintu uu ku markaa korkooda ku socdo ay u hoggaansamayaan jizyadiina bixiyaan waa la daynayaa ilaaba ilaa soo islaamana la odhan maayo axkaamaha kale ahlu kitaabka lagama ilxaaqin oo lagama haleeshiin sidaas aawadeed dabaa'ixdooda iyo waxay gowracaan majuusku xalaal ma aha waa xaaraan waayo dee dabaa'ixda waxay ahlu kitaabku gowracaan baa laynoo banneeye waxa majuusku gowraco laynooma bannayn wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa tacaamukum xillun lahum wakada dumarka ahlu kitaabku hadday ka dhowrsoon yihiin zine ka dhowrsoon yihiin yagana guurkoodu waa bannaan yahay ha laga fiicnaado ha laga wanaagsanaado laakiin waa jaa'isa waa bannaan yahay bisharti waa inay yihiin cafifaat can izina qaar zinada ka dhowrsoon inay yihiin baa u shardi ah laakiin majuuska dumarkoodu inooma bannaana oo xalaal inooma aha marka halkaa xukun baa laga ilxaaqiyey ahlu kitaabka majuuska la ilxaaqiyey ahlu kitaabka la haleeshiyey laakiin gaalada kale ee aan ahlu kitaab iyo majuus ahayn ima asayf wa ima alislaam ama waa lala dagaalamayaa ama way islaamayaan awqaadda qaarkood haddii maslaxada muslimiintu ay keensato in lala heshiiyo cahdi waa lala geli karaa oo mucaahadiin waa noqon karaan haddii marka heshiiskaasi aanu muslimiinta aslax u ahaynna lalama heshiinaayo waxaa la odhanayaa labada mid soo gala ima asayfu wa ima alqitaal waa ahlu kitaab iyo majuus ahayn marka calaa haada aayaddu waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuusu lafdigeedu waa caam laakiin khusuus baana loo jeedaa oo ciddaan ahlu kitaab iyo majuus ahayn baa loo jeedaa waa cumuum khusuus looga jeedo oo ahlu kitaab iyo majuus ciddaan ahayn baa loo jeedaa oo ahlu kitaab iyo majuus baa loo jeedaa ha ku khasbina diinka laakiin ciddaan majuus iyo ahlu kitaab ahayn aayaddu ma cammimayso iyagu waxaa la odhanayaa ima asayfu wa ima alislaam kaasi waa qowl qowl labaad wuxuu tilmaamayaa in la yidhaahdo aayaddu waa mansuukha oo waxa lagu nasakhay aayaadka jihaadka iyo qitaalka lagu nasakhay waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaaffa faida insalakha alashhuru alxurumu faqatuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum marka aayadaha tilmaamaya in gaalada lala diriro lala dagaalamo meel kastoo laga helo kulligoodna lala diriro aayaadkaasaa ka dembeeyey yidhaahdeen bacdu ahlicilmi oo waxay yidhahen aayaddu waa mansukha waa la nasakhay waa la nasakhay kaasina waa qowl qowl saddexaad wuxuu leeyahay yacni diinku ma aha oo keliya waxa markaa ruuxu daahiran uu ula imanaayo cala sabiili ikraah ee diinku waa waxa uu qalbiga qofku ka ictiqaadinayo kana doonaayo ayaa u asala marka ictiqaadkii qalbigu haddaanu jirin daahiran in lala yimaado acmaasha islaamka iyo shacaa'irta islaamka in lala yimaadaa keligii diin noqon maayo waayo asalkiibaa maqan asalkii mar hadduu maqan yahay faa'iida kuma sugna daahirkii in la khasbo marka diinka xaqiiqiga waxa u asala ictiqaadkii qalbiga u asala oo uu ku binaysnaanaya camalkii iyo qowlkiiba ku binaysnaanaya haddii ictiqaadka qalbiga la waayana laa diin diini ma jirto wain tadaahara biddiin walow diinkii haba muujisto siday munaafiqiintu u muujisanayaan munaafiqiintuna wax diina ma leh waayo waa kufaarun fi lbaatin sidaas aawadeed bay aakhiro tabaqadda naarta ugu hooseeye ay gelayaan munaafiqiintu bacdu ahlicilmi oo wejigaa sheegay waa jiraan laakiin awjuhda culammadu ay tilmaameen alwajhu alawal ayaa aqwa ah, oo ugu xoog badan wejigaa hore ugu xoog badan wejiga mansuukhada tilmaamayana waxaa lagu tawjiihin karaa in la yidhaahdo waa makhsuusa oo salafkoo naskhiga waxay u isticmaali jireen macno ka caamsan macnaha ay markaa usuuliyiintu istilaaxeen haddii caamka la khasiso waa mansuukh bay odhan jireen haddii mutlaqa la qaydo waa mansuukh bay odhan jireen waxay u jeedaan waa makhsuus ama waa muqayad haddii xukunka la rafciyo waa mansuukh bay odhan jireen wahaakada saas aawadeed ba akhbaartii laftooda ay yidhaahdaan khabarkan yacnii eh, nusuusaha qaarkoodoo akhbaari ku soo aroortay ay yidhahdeen waa la nasakhay waxay u jeedaan waa la khasisay marka sidaana waa loo tawjiihin karaa cala kulli xaal laakiin haddii looga jeedo xukunkeeda waa la rafciyey tamaaman haddii sidaa looga jeedo yani markaa fiihi nadar qowlkaas nadar ayaa ku sugan ama murtadkii islaamka ka noqday oo diinka islaamka ka baxay isaga waxa weeye ima an yuslim wa ima an yuqtal waxba kama dhexeeyaan ama waa inuu islaamaa oo islaamnimadii ku soo noqdaa ama waa in la dilaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi man baddala diinahu faqtuluuh xadiiska bukhaariga ku kastoo diinkiisa beddela dila ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aayaddani markaa daliil uma ahaa siday dadka qaarkood ay yidhaahdaan xurriyat alictiqaad iyo xurriyat addiin bay aayaddu tilmaamaysaa qofkuna wuxuu doonuu caqiidayn karaa sida markaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen casrigan hariib waxaa ah yacni dad ducaada loo yaqaano oo islaamka dadka inay ugu yeedhayaan yacni markaa loo yaqaano inay ictiqaadka noocaasa tabaniyeen oo yidhahda xurriyat lictiqaad baa jira qofku wuxuu doonu caqiidayn karaa ayna odhanayaan waa u bannaantahay qofku wuxuu doono inuu caqiideeyo ugamana jeedaan jawaaska yacni markaa imkaanul wuquuco jawaas caqliya ka tilmaami maayaan ee inuu marka islaamku sidaa qabo oo allah sharci ahaan u siiyey inay xor u noqdaan caqiidadooda waxay doonaan caqiideeyaan xuriyat alictiqaad xuriyat alcibaada itlaaqaad noocaasa inay itlaaqaan waa arrin khalada ilaa ay la gaadhay qaarkood inay yidhaahdaan muslimkii waxa u bannaan inuu nasaaroobo ama diinka islaamka ka noqdaa u bannaan sida gaalkaba ay ugu bannaan tahay ama kiristaankaba ay ugu bannaan tahay inuu muslimo halkay dadka qaarkood caynkaasoo kale ka yidhaahdeen bacdii baa waxa dhacday inay yidhaahdeen muslimkii waxa u bannaan inuu nasaaroobo sida nasraanigaba ugu bannaanta inuu muslimo waxa u bannaan muslimkiina inuu nasaarooba u bannaan ku lahaa waa arrin baatil ah khatar ah say ugu bannaan tahay muslimku inuu markaa gaaloobo ama nasaaroobo ama uu ridoobo diinka ka noqdo siday ugu bannaan tahay iyadoo diinka islaamka in la ilaaliyo ay tahay qofka diinka ka baxayna jariimo weyn iyo dembi weyn oo khatar ah u leeyihi nabiguna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man baddala diinahu faqtuluuh ka diinkiisa beddela dila marka diinka islaamka kaka noqda xukunkiisu waa dil sharcan yacni waxaa markaa la sharciyeeyey in la dilo culammada islaamkuna waa ku ijmaacsan yihiin oo waa isku waafaqsan yihiin marka naska iyo ijmaacba waa ku sugan yahay in ninka ridoobe ee diinka ka noqda in la dilaayo xadkiisuna yahay in la dilo qolyaha xanafiyada ayaa waxay yidhaahdeen qofka dumari hadday ridowdo diinka ka noqoto iyada lama dilaayo waxaana ishkaal geliyey xadiiska tilmaamayaa nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam can qatli annisaa'i waasibyaan nebigu inuu reebay dumarka iyo carruurta in la dilo inuu reebay marka xadiiska caamkaa bay dooneen inay u deliishadaan mas'aladan gaarka ah waana istidlaal khalad ah waayo xadiiskaasi wuxuu ka warramayey kufaartii asliga ahaa buu ka warramayey gaaladii asliga ahayd ayuu ka warramayee yacnii cid markaa gaalowday oo diinka islaamka ka noqotay kama warramayo haddayba yidhahdeen lafdigiisu waa caamna waxaa la odhanayaa xadiiskan baa khaas ah man baddala diinahu faqtuluu waana waafaqsan yihin xanafiyadu hadduu markaa nin yahay ka diinka ka noqday ee ka ridoobay in la dilaayo way waafaqsan yihiin ee ishkaal waxaa ku sameeyuun dumarka markaasay yidhaahdeen waa la xidhayaa waa si kala loo ciqaabayaa ciqaabtaasaa loo wadayaa ilaa ay islaamnimada ku soo noqotay bilxabsi aw bidarbi wa naxwiha waxaa laga jawaabayaa xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam waa caam mas'aladanna lab iyo dhadigba caam buu ku yahay man badala diinahu faqtuluuh manta shardiyadiina waxay faa'iidaysaa cumuum ay caam ku tahay labyo dhadigba qur'aanka mawaadicday kaga soo aroortay eeg man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba man waa shardiya ku kastoo camal wanaagsan la yimaado min dakarin aw unthaa soo ma aragtaan mantu inay shamlinayso labkiiyo dhadigaba oo ama lab ah ama dhadig ah wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan tayiba wakhtiyada qaarkood iyadoo dumarka laga warramayaa manta shartiyadaa la isticmaalaa waman yaqnut minkunna yaa lala hadlayaa ma rag mise dumar ma man shardiyaa dumarkii baa la sheegay marka man badala diinahu aya mubadil sawaaun kana dakaran aw unha baa soo gelaya wma shumuulu man liunha janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu yacni waxa weeye qowl shaada weeye qowlka odhanaayo maanta shardiyadaa dumarkuma soo gelayaan waa shaad waana mukhaalif lilnusuus waana mukhaalif lilnusuus masalada caynkaasna lama oga saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam inay isku khilaafeen lama oga waxay ahaan jirtay qowlkaa shaadkii intaanu imaan masale ijmaaciya masale itifaaqay ahay qad subiqu bilijmaac marka qowlka noocaas waa zalla zalla zalla marka qofkii markaa ridoobay ee diinka ka noqday ilaaba ilaa waa la dilayaa hadduu markaa islaamnimada ku soo noqon waayo laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen yustataabu awalan marka hore waa la toobad weydiinaya ka toobadkeen baa la odhanaya wakhtiga istitaabada lagu samaynayaana waa markuu maqduuru calayhi yahay oo maxkamaddii qadaaga la hor keeni karo laakiin hadduu intuu ridoobay oo hub gurto oo markaa shawko iyo awood isku daafacayo oo ay ku dagaalamayaan yacnii xaaladda noocaasa kooda la qabto in istitaabo la weydiiyo mooyaane yacni safka nimanka ku jira ee soo dagaalamaya waa lala dagaalamayaa kufrigaana waa lagu dilayaa laakiin kooda la qabto yustataab waa la toobad weydiinayaa kooda la qabtee maqduuru calayhi noqdee gacanta soo gala marka la ka toobad keen hadduu ka toobad keeno waa la daynayaa haddii kalena waa la dilaya cilmiga qaarkood oo tafaasiil masalada ka qabaana waa jiraan laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin kullu lmurtadiin dhammaantood mid kastoo ka midaba yustataab laakiin madaahibta qaarkood way tafsiilinayaan waxay leeyihiin kufriyaadka qaarkood ama riddooyinka qaarkood baan istitaabo la weydiinayn madaahibta qaar baa sidaa qaba laakiin shaaficiyadu waxay qabaan cala itlaaq gaal kastoo ridooba oo diinka ka noqda istataaba awalan fain taaba wa ilaa duribat cunuqu laakiin maalikiye iyo xanaabilo iyagu way kala tafsiilinayaan waxay leeyihiin gaalkii ku ridoobay cay uu rasuulka caayay sala allahu alayh wasalam laa yustataab an yuqtal man taqalladat riddathu yuqtal bay yidhahdeen walaa yustataab waxay yidhaahdeen kii riddada ku noqnoqday intuu soo islaamay ridoobay haddana soo islaamay ridoobay haddana soo islaamay ridoobay haddana soo islaamay ridoobay laa yustataab waa la dilaya marka ugu horraysa kii markaa ku darsaday kufriga yacni markaa iidaa iyo dhib siyaada waa saas markaysaga marka laa yustataab bay yidhahdeen sida cayda rasuulka uu caayayo ama dacaayadaynayo waxay kaloo ku dareen kii kufrigiisu khafi yahay ama zandaqo yacni ku ridoobay iyo munaafiqnimo uu kufriga iyo gaalnimada qarsanayo ama sixir ku gaaloobay waxyaalaha khafiga noocaas oo kalea laa yustataa madaahibta qaar baa cala kulli xaal tafsiilkaa qaba laakiin madhab shaaficiya waxay qabtaa kullu lkufaar yustataab waa la toobad weydiinaya hadduu toobad keeno waa la daynaya haddii kalena markaysa markaa kufrigaa loo dilay hal masalay ka reebaan halkaa masale maxay tahay kii ku gaaloobay qadfi uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu zina ku ganay ama nebiga hooyadii uu zina ku ganay kiitaa ku gaaloobay xaddulqadfi buu ku dhacay xaddulqadfigana waxba baajin maayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam qadfi haddii lagu sameeyo ama la yidhaahdo ibnu zinu ahaa ama zina lagu ganana sheedal ma noqonaysee dee kufray noqonaysaa xadulqadfigiisa isagaa sine lagu ganay ama ibnu zine inuu yahay lagu ganay iyadu waa qatli waa dil marka sida xadulqadfiga kaleba aan markaa towbadi u baajinayn xadulqadfiga kale aan xiraabo ahayn sidaan tawbadi u baajinayn wax kalena aynay u baajinayn ayaan istitaabana baajinayn u toobad keeno liha toobad keeno halkaa mas'alo oo culammada qaar ay ijmaac ku soo naqliyeen inuu xad yacni xuduudda ka mida yahay xaddulqadfigaas nebiga ku saabsan ama ku tacalluqa halkaa masale waa ka reebaan laakiin wixii kale ee kufri ah kulligeed waxay ka qabaan yustataabu fain taabaw ilaa duribat cunuquh aayaddani waxay leedahay sabab nuzuul laa ikraha fi ddiin sabab nusuulka ay lahayd waa xadiiska cabdullaahi bni cabbaas qaala kaanat ilmar'atu min alansaari takunu miqlaatan laa yakaadu yaciishu laha walad fatajcalu cala nafsiha in caasha laha waladun an tuhawidah falama ujliyat banu nadiiri kaana fiihim min abnaa'i alansaar faqaaluu laa nadacu abnaa'ana faanzala allaahu laa ikraha fi ddiin abu daawuud iyo nasaa'i fi tafsiir iyo ibnu xibbaan iyo ibnu jariir atabari fii tafsiirih iyo ibnu abi xaatim fii tafsiirih iyo diyaa almaqdasi fi alaxaadiis almukhtaara ayaa soo weriyey waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan iyo adiyaa almaqdasi iyo albaani ayaa saxiixiyey waa sabab nuzuul saxiixa sabab wuxuu tilmaamayaa cabdulaahi ibnu cabbaas inuu yidhi waxay ahaan jirtay qofka dumar ee ansaar ahi yacnii qabaa'ishii markii dambe ansaar noqday yacni marka ah baa loo jeeda arrinkani ma dhicin fil islaam kama dhicin ee wuxuu dhacay qabla intaynay ansaartu islaamin ka hor marka gabadh markaa ansaar ah waxaa loo jeedaa dadkii ansaar noqday qof dumaroo ah baa waxay ahaan jirtay markay miqlaad ahaan jirtay miqlaadku waa maxay waa qofka dumar ee carruurtu ka baxdo ilmo kastoo u dhashaa u dhinto ayay carabtu waxay odhan jireen waa miqlaatun min alqalat baa laga keenay qalatna waa halaagga marka maqlata waa mahlaka marka miqlaatan waxay la macno tahay isla xadiiskaa fasiray laa yaciishu laha walad qofka hadduu maree ubadku ka baxo ee gaaladda markaa ahayd ayaa waxay ahaan jirtay markaa mid tidhaahdaa nadar markaa ku nadarta hadduu ilmo u noolaado inay yahuudi ka yeesho wakhtigay sidaa ku nadri jireenna waa markay gaalada ahaayeen waa intaynay islaamin ile qof muslimi ma odhanaayo haddii ilma i noolaado yuhuudi baan ka yeelayaa qabla alislaam bay sidan yidhahdeen markaasaa ubadkii qaar u noolaadeen markaasay dabeedna markaa waxay qoladii yuhuudda u geysay yuhuudi ka yeeshay yahuudiyadii bay sidii ku barteen waa la diin noqdeen nimankii reer banu nadiir markii la saaray falammaa ujliyat banu nadiir walowlaa an kataba allaahu calayhim aljalaa'a waa jalaadaa weyn markii nimankaa reer banu nadiir la saaray oo yacni ballanfurkii iyo dhibtii ay sameeyeen daraaddeed loo bixiyo dhulkii looga saaray oo looga barakiciyey kaana fiihim min abnaa'i alansaar dadkii ansaarta noqday ubadkoodii qaar ka mida ayaa yuhuuddii ka tirsanaayoo la diin noqday oo iyagii iska dhex galay oo ka mid noqday markaasaa ansaartii waxay yidhaahdeen laa nadacu abnaa'ana carruurtayada ka tegi mayna waa kala hadhaynaayo dee waxa weeye diinkaannu ku soo celinaynaa khasab waa inay markaa diinka islaamka qaataan markanna dee waa waaweynaadeenoo yahuudiyaddii bay haystaan waxay u jeedaan islaamnimadaan ku khasbaynaa ilaa annagaa dhallay markii hore iyaga ku barbaariyey markay gaalada ahaayeen bay kufrigan ku soo barbaariyeen fa anzala allah markaasuu allah wuxuu soo dejiyey laa ikraha fi ddiin qad tabayana arushdu min alhay khasbidii diinka kuma sugna yacnii diinka cid ha ku khasbina hadday yuhuud yihiin oo yahuudiyada ay haystaan khasab ku islaama oo diinka ku soo gala ha odhannina waayo hanuunku baadida waa ka caddaaday marka qofkii doonaya hanuunkana ha qaato kii kufrigiisa ku baaqi noqonayana khasab ku islaam ma odhan kartid nimankanna dee waxa weyaan waa waxay noqdeen dee waa ahlu kitaabkii bay la xukum noqdeen waayahay marka sabanusuulkaasi calaa kulli xaal waa sii iftiiminayaa mawduuca oo si caddaynaya waa si caddaynaya allah wuxuu yidhi faman yakfur biطaaquuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwufqa la nfisaama laha ku kastoo taaquudka ka kufriya allahna rumeeya wuxuu ku dhegay oo qabsaday guntintii adayga badnayd diinku wuxuu ka dhigan yahay ama kitaabka ilaahay wuxuu ka dhigan yahay xadhig oo kaleu ka dhigan yahay xadhig samada laga soo laalaadiyey ayuu ka dhigan yahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay qabsada xadhiggaasi waa xadhig samada laga soo laalaadiyey sida xadiiskiiba ku soo aroortay inuu sidaa ku tilmaamaayo haddaba xadhiggaa in la qabsado lagu dhegaa la rabaa alkitaab wasunna ayuu xadhiggu noqonaya waa kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam sunnaduna kitaabkay taabic u tahay saas aawadeed xukunka sunnada lagu xukumaa waa xukmun bilkitaabi waa xukun kitaabka lagu xukumo waayo sunnada in la raaco oo rasuulka la ateeco oo rasuulka la raaco dee qur'aankaa sheegaya atiicu allaha wa atiicu arasuul atiicu allaha waarasuul man yutic arasuula faqad ataaca allah ku kastoo rasuulka ateeca allah waa ateecay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakkaruun haakada sunnaduna waxay bayaaminaysaa caddaynaysaa qur'aanka iyaduna waa waxyi haakada marka waxaa laga cabbiray faqad istamsaka bilcurwati alwufqa masaka iyo tamasaka iyo istamsaka waxa ugu xeeldheeraansho badan istamsaka wahiyo ziyaadat almabna ziyaadatun fi lmacna xuruufta haddii la kordhiyo maaddaduna isku mid tahay macno dheeraada ayay faa'iidaynaysaa macnay siyaadinaysaa marka tamasaka waxaa ka xeeldheeraansho badan istamsaka ya waa qabsado waa ku dhegay waa ku yoto'ay waa ku dhegay bilcurwati alwufqa yacnii si shiddo iyo xoog leba u qabsadaa laga tilmaamay haddaba xadhig haddii cid loo soo laalaadiyo oo xadhigu marka uu yahay xadhig siibanaa oo aanu qool iyo marka waxa weeye guntin iyo waxba lahayn qofkii la kaga soo saara meesha hoose waxaa laga yaabaa daynu ka siibto sooma ya laakiin markuu xarigu ama guntin leeyahay ama qool leeyahay oo qoolkaa la qabsado waxa weeye si fiican buu qofku u haysan karaa marka curwaa laga cabbira guntin si ee qool ah baa loo yeelay saasaa lagu shabbahay nooc isticaara faqad istamsaka bilcurwati alwufqa xadhiggu hadduu daciif yahay waxaa dhici karta inuu go'o laakiin markuu adag yahay dee ma go'ayo la nfisaama laha kala go' ma leh waa xadhig adag aan kala go' looga baqay faman yakfur bitaaquuti wa yu'min billaah culammadu waxay yidhaahdeen waxay la mid tahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahuna waxay ka kooban tahay nafyi iyo istisnaa nafyi iyo isbaat bay ka koobantahay laa ilaaha ila allaah laa ilaaha waa nafyigii ila allaahuna waa isbaatkii waayo waa istisnaagan baa isbaat u dhacayo istisnaagan baa u dhacaya isbaat u dhacaya oo qaacidadu waa ta ah alistisnaau bacda anafyi isbaatun soo reebista wax la soo reebo nafyi dabadii wuxuu noqonayaa sugis la sugaayo marka shay la nafiyo waxa laga soo reebayo waxaa laga saarayaa lafdiga mustasnaa minhuga iyo xukunkiisa labadaba laga wada bixinaya ee lafdiga keliya lagama saarayo lagama bixinaayo ee lafdigiisana waa laga saarayaa xukunkana xukunkiisaa laga saaraya xukun kullidiya loo saaraya xukunku muxuu ahaa yani nafyu luluhiyati alxaqa yacni uluuhiyada xaqa in laga nafinaayo aalihada laga nafinaayo ayuu ahaa yacni marka allah waxaa loo saarayaa uluuhiyada xaqa in loo sugaayo uluuhiyada xaqa in loo sugaayo saas aawadeed kelmaddu waxay faa'iidaynaysaa xasri bay faa'iidaynaysaa amaa mashaayikhda qaarkood oo shuraax ahi hadalkay yidhaahdeen ma ma istisnaa baa mise waa xasri ay laba qowl soo naqliyeen waa sahwi arrin ku dhacay waa khalad istisnana waa tahay xasrigana waa faa'iidaynaysa wa aqwa adawaati alxasri waa nafyun suma istisnaa waa nafyi istisnaa markaysaga la kulmiye ayaa adawaadka xasriga ugu xoog badan adawaadka xasriga yacni marka iyada ugu xoog badan adawaat lqasri ila inama caطfun wa taqdiimun kama taqadama waa ka akhdari odhanaya marka ilaada wuxuu u jeedaa waa nafyiyo istisnaa buu u jeedaa nafyiyo ilaa ka daba dhacday ayuu u jeedaa waa taa laa ilaaha ila allah waana aqwa adawaati alxasri adawaadka wax lagu koobo waa ugu xoogga badan siiqo wax lagu koobo ka xoog badani ma jirto marka nafyigii waxaa ka dhigan faman yakfur bitaaquuti ayaa ka dhigan isbaatkiina waxaa ka dhigan wa yu'min billaah saas yadaa weeye wallaahu samiicun caliim qaala raximah allah wa fi alxadiisi ra'su alamri alislaam wa camuuduhu alsalaah wa dirwatu sanaamihi aljihaadu fii sabiili illah wa hada macna wa haada kani macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu macnaheedii weeye faman yakfur bitaaquuti wayu'min billah baa la macnaa laa ilaaha ila allah marka laa ilaha illa allah waxay koobsanaysaa in taaquudkana laga kufriyo allahna la rumeeyo sida xadiiskiiba ku soo aroortay man waxad allaha wa kafara bima yucbadu min duuni illahi faqad xaruma maaluhu wa damuh ku kastoo allah keliyeeya oo waxdaaniyadiisa rumeeya keligii caabuda kana kufriya waxaa allah ka soo hadhay cibaadada la caabudayana ka kufriya yacnii xaaraan buu noqday dhiiggiisa iyo maalkiisuba waxay noqdeen qaar xaaraan oo dhowran bay noqdeen oo in la daadiyaa inay bannaanayn marka laa ilaaha illa allahu macnaheedi weeye saas aawadeed baa xadiiskii ay ku soo aroortay bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan bunya alislaamu calaa khamsin cala an yucbad allah wa yukfara bima duunahu waa riwaaya saxiixa fi saxiix islaamnimada shan baa lagu bineeyey riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan laa ilaaha ila allahu qaarna beddelkeeda waxay sheegayaan calaa an yucbad allah wa yukfara bima duunahu labadubana saxiixay ku sugan yihiin wa filxadiisi xadiiska waxaa ku sugan madaxa arrinku waa islaamnimo amarka waxaa loo jeedaa amarkii uu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam ee diinka ahaa baa loo jeedaa waxa u madaxa oo ra'si oo ah islaamnimada wa camuuduhu tiirkiisa tiirdhexaadka ahina alsalaatu wa salaadda wa dirwatu sanaamihi aljihaadu fii sabiili illaah kuruskiisa baarka ugu sarreeyaana dhalada ugu sarraysa waa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado dirwa iyo durwa labadaba waa la yidhaahdaa marka dirwatljabal dirwatuljabal waa buurta dhaladeeda halka ugu sarraysa weeye dirwatu asanaam waa kuruska halka ugu sarraysa wey xadiiskii mucaad buu ka mid ahaa ee imaam axmed iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo khayrkoodba soo wariyeen culamo badanna ay saxiixiyeen turuq mutacadidana lahaa xadiiskaasuu ku jiray ra'su alamri alislaamu wa camuuduhu asalaatu wa dirwatu sanaamihi aljihaadu fi sabiili illah islaamka wuxuu u jeedaa yacni waxa weeye waa asalka islaamnimada in lala yimaado sida horeba kugu soo fasiray alislaamu waa alistislaamu lilaahi bialtawxiidi walinqiyaadu lahu bialtaaca walbaraa'atu min ashirki wa ahlih saddex qodob baanu kugu fasiray horaad u soo marta waa in allah loogu hoggaansamo towxiid oo laysugu dhiibo towxiid yacni rasuulkana taaca loogu hoggaansamo shirkiga iyo ehelkiisana laga beri noqdo marka tawxiidkaasi waa awal waajib waana aakhir waajib waa waajibka ugu horreeya waana waajibka ugu dambeeya sida alcalaamatu bnu اlqayim iyo alcalaamatu bnu abi اlciz labaduba ay yidhaahdeen altawxiidu awal waajibin wa aakhiru waajib waa waajibka koowaad ee ugu horeeya tawxiidku waana waajibka ugu dambeeya wey saas aawadeed baa nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu saas aawadeed buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa mucaadu innaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxa ugu horraysee dadka la amri jiray gaalada la amri jiray waa inay marka la yimaadaan shahaadataanka quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixuu waajib ka horeeyaa ma jiro waana aakhiru waajib waa waajibka ugu dambeeya laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanaaya u laqima laa ilaaha ila allah qofku markuu sakaraadayo waa in tawxiidka la xasuusiyaa loo laqimaa laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah waayo qofka hadalkiisa tawxiid ugu dambeeyo oo laa ilaaha ila allahu ugu dambaysaa jannaduu gelayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaahu dakhala aljanna ka kalaamkiisa ugu dambeeya laa ilaaha ila allahu noqdo jannaduu gelayaa ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida markaa qofka ugu dambaynayo laa ilaaha ila allaahuna waa inuu dee baryada ilaahay uu ka baryaayo fara farabadiyaa ilaahay inuu ka baryaayo waa inuu farabadiyaa oo allah aada u weydiistaa waayo allah baa markaa tawfiiqda haya ta kale walaalihiisa muslimiinta ka maqan waa inuu ugu duceeyaa in ilaahay uga yeelo hadalkooda ugu dambeeya tawxiidka uga yeelo si uu laba faa'iido uga helo alfaa'idatu aluulaa waa ducadan uu ducaynaayo ajarku ka helaayo shafaacada ah man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha ishfacuu tu'jaru faa'iidada labaadna waxay tahay walaka bimilin oo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku markaa u duceeyo walaalkiisa muslimkee ka maqan wax wanaagsan ugu duceeyo malak baa yidhaahdaa aamiin ilaahu ducada ajiib aqbal aamiin malag baa odhanaya walaka bimilin wuxuu kaloo malagaasi odhanayaa adiguna intaa in laeg baad leedahay intaa in la eg ayaad leedahay saas bacdu salaf waxay ahaan jireen waxa wanaagsanay doonayaan walaalahooda muslimiinta ah ee ka maqan bay ugu ducayn jireen si iyaguna u helaan walaka bimilin ta kale kelmadda tawxiidka waa in markaa la farabadsado sida loogu dhawaaqayo loogu dikrinayo loogu celcelinaayo si uu carabka ugu laylyamo si uu qalbigu markaysa markaa ugu laylyamo si qalbiga ay ugu raasukhdo si carabka ay ugu sahlanaato waayo qofku marka waxa weeyaan uu sakaraadayo ee nafti marka ay hayso oo uu daciifo wixii uu ku dhadhabi jiray wixii hadalkiisu u badnaa baa ku soo xaadiraya qaar baa laysii kelmadda tawxiidka u laqimo lagu keri waayey oo mar kastaba hees ku jawaabay qaar baa mar kastaba diin cay iyo ilaah cay ku jawaabay waa lagu celiyaa uu ku celiyaa waa lagu celiyaa uu ku celiyaa waa lagu celiyaa uu ku celiyaa ilaa naftu kaga dhacday ilaah cay iyo diin cay ya waa khasaara waa acdamu khasaara inuu qofku kufri ku dhinto waa khasaarihii ugu weynaa wey waayo naar abadiya oo aan dhammaanayn ee abad aabaad lagu sugnaanayo baa qofka gaalnimo ku dhintay u sugnaanaysa wakhti ka dhammaanayaa ma jiro haddii la odhan lahaa malaayiin sano markaad ku sugnaataa lagaa saari lahaa wuu farxi lahaa laakiin qofka gaalnimo ku dhintay marnaba laga saari maayo ya haddii la odhan lahaa cadadka ciidda in la eeg oo sannada a ah markaad ku sugnaataa lagaa saarayaa wuu farxi lahaa gaalku laakiin waa laga saaray mar hadduu gaalnimo ku dhintay abad alaabaad ayuu naarta ugu waaraya uguna sugnaanaya nacuudu billahi min dalik nacuudu billahi min dalik wuxuu sheikhu inoo tilmaamay tiirka diinku inuu yahay salaadda waa tiirka ugu weyn arkaanta camaliga ah rukniga tawxiidka shahaadataanka ka weyn laakiin marka shahaadataanka laga yimaado arkaanta kale salaadda ugu weyn arkaanta camaliga ana ee camal ahaan loo samaynayana ee jawaarixda ka dhacaysana salaada ugu horraysa marka tirdhexaadku waa salaada saas aawadeed salaad la'aani waa diin la'aan salaad la'aani waa diin la'aan nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man taraka asalaata faqad kafar ruuxii salaadda ka tagaa waa gaaloobay waa khatar wa dirwatu sanaamihi aljihaadu fii sabiili illaah yacnii kuruska waxaa lagu shabahay islaamnimadii amarkii uu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam ee diinka ahaa waxaa lagu shabbahay sidii awr oo kalea lagu shabbahay awrku wuxuu leeyahay kurs kuruskaa halka ugu sarraysa waxaa ka dhigan jihaadka ka dhigan laakiin madaxu waa islaamnimada haddii madaxa la waayo waxba ma jiraan haddii awrka madaxa laga jaro ma noolaanayaa maya haddii qofka madaxa laga jaro ma noolaanaya maya haddaan madax jirin yacni noloy ma jirto khalaas waa dhammaatay marka kuruska baarka ugu sarreeyaana kuruska halka ugu sarraysa dhalada ugu sarraysaana waa jihaadka weyn waayo jihaadku islaamnimadii buu ilaalinayaa gaaladii buu ka daafacayaa gaaladii buu kibir jabinayaa markay kibir jabaan ayaa dabeed markaysaga ay fekerayaan markaasay islaamnimadii soo gelayaan dadkii muslimiinta ahayd ay daciifsan lahaayeen ee gaalnimada u horseedi lahaayeen baa laga daafacayaa oo laga celinayaa kuwii marka waxaa gaalada ahaa baa dacwaddu si ay u gaadho loola dagaalamayaa jihaadku ama jihaadu talab ha noqdo ama jihaadu dafic ha noqdo waa xaq jihaadkana waxa weeye yani waa mawduuc marka ballaarhan wuxuu yidhaahdaa alcallaamat bn lqayim waxau yidhahdaa jihaadku maraatib buu leeyahay jihaadkii naftaa jira jihaadkii shaytaankaa jira jihaadkii gaaladaa jira jihaadka munaafiqiintaa jira marka jihaadku arbacu maraatib buu leeyahay jihaadulkufaar waa ka mid waana ka ugu dee marka gacanta ahee yacni marka gaaladii layska celinayo layska dhicinayo mar la weerarayo iyo mar layska daafacayaba laakiin jihaaddo kalaa jira oo gundhig u ah jihaadkaas oo maxay ah naftii in lala jihaado shaytaankii lala jihaado munaafiqiintii lala jihaado jihaadkiina marna xujada lagu jihaadaya iyo dacwada wajaahiduhum bihi jihaadan kabiira wakhtigii waxa weeye cahdigii maka waxaa lagula jihaadayay dacwada yacani waxa weye qur'aanka in lagu akhriyo oo la gaarsiiyo oo xaqa loo caddeeyo jihaadka gaalada lala jihaadayo gacanta lagula jihaadayana wakhtigii madiina la sharciyey afar martabaanu maray markii hore wuxuu ahaan jiray muxaram wa cahdigii maka wa kaana muxaraman suma ma'duunan bihi suma ma'muuran bihi liman bada'ahum bilqitaali suma ma'muuran bihi lijamiici almushrikiin alcalaamatu ibnuqayim wuxuu yidhahdaa yacni jihaadku wuxuu soo maray afar martabo markii hore wuxuu ahaan jiray xaaraan kufuu aydiyakum wa aqiimu asalaata wa zakaa dabeed wuxuu noqday ma'duunan bihi mid la idmay udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waatuu cabdulahi bnu cabaas yidhi wa hiya awalu aayati nasalat fi alqitaal xadiiska xaakim soo wariyey qayimna odhanaya waa saxiix calaa sharti shaykhayn ya waxaana lagu idmay markii nebigu madiine u hijroodaa loo idmay xadiiska ibnu cabaas baana caddaynaya bacdi baa yidhaahda maka lagu idmay laakiin alcalaamatu ibnuqayim waa radinayaa lix weji buu ku radinayaa zaadulmacaadka bisittati awjuh oo xadiiskani ka mid yahay oo masalada ku cad marka wuxuu odhanayaa wataxqiiqu ana jinsa aljihaadi fardu cayn ima bilqalbi wa ima billisaani wa ima bilmaali wa ima bilyad taxqiiqu wuxuu yahay jinsiga jihaad wa fardu cayn qalbiga ha laga jihaado carabka ha laga jihaado xoolaha lagu jihaado gacanta ha lagu jihaado ibnu qayim baa odhanay qof kastoo muslimana waxaa saaran inuu anwaacda jihaadka wax ka mida ku jihaado ayaa saaran ibnu taymiya wuxuu odhanayaanu ku gebagabaynaynaa jihaadku fardu kifaayaba ha ahaado asal ahaane laakiin eh, mu'miniinta dhammaantood waa lagula khitaabayaa jihaadka dhammaantoodna waxa saaran fa calayhim kullihim ictiqaadu wujuubih awalan waxaa saaran dhammaantood inay caqiideeyaan oo rumeeyaan muslimiintoo dhammi jihaadku inuu waajib yahay inay caqiideeyaan waa kow waalcasmu calaa ficlihi idaa tacayan waxaa kaloo waajib ah in waxa weeye ay go'aansadaan oo niyeeyaan inay sameeyaan jihaadka hadduu mutacayin noqdo oo cayni ku noqdo fardu cayn sidaas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man maata walam yaqzu walam yuxadis nafsahu bighaswin maata calaa shucbati nifaaq ku kastoo dhinta oo aan markaa duulin oo aan jihaadin naftiisana aan ugu sheekayn jihaad inuu jihaado wuxuu ku dhintaa yacni markaa gobol ama qayb munaafiqnimo ah lama odhan hadda waa munaafiq lama odhan farqa udhexeeya in la yidhaahdo munaafiqun weeye iyo liha maata calaa shucbati nifaaq waxaa laga tilmaamaya nooc munaafiqnimo inay ku sugan tahay walow asalkii islaamnimo ha u sugnaato ama asalkii iimaanku haba u sugnaadee laakiin marka gobol ama qeyb munaafiqnimo aba ku sugan baa laga tilmaamaya marka qofka muslimka ahi waa inuu markaa go'aansadaa inuu jihaadka samayn lahaa yacni hadduu ku tacayuno yacni waxa weyen waa inuu sidaas yacni niyeeyaa jihaad niyeysan yahay yacni saas yadaa waa inuu niyeysan yahay waxaana waajiba gaalada in lala jihaado xoolaha iyo nafta iyo carabka mid walba lagula jihaado siduu nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam wajaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum xadiiska imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i iyo xaakim ay soo wariyeen yani culammaduna ay saxiixiyeen yani xaakim iyo ibn cabdilhaadi iyo albaani iyo yani calaa sharti muslim ay ku saxiixiyeen la jihaada gaalada xoolihiinna kula jihaada oo nafihiinna kula jihaada oo carabadiinna kula jihaada inta mid walba waa lagula jihaadaya halkaas waxaa inoogu dhammaaday kitaabkiibaa inoogu dhammaaday sheekhu wuxuu ku allah baa u aqoon badan wa sala allahu calaa muxamadi wa aalihi wa saxbihi wa salam nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisana waa ku khatimay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk